أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون allah subxaanahu watacaala waxaa ilaahay ku caddeeyey kuwan lunsan masalan mushrikiinta ah oo kale shirkigan cidday kaga bayaanayaanna ay sheegeen inay yihiin aabbayaashooduun inay yihiin kuwo lunsan oo baadiyaysan wa maca daalika ayagoo og inuu shaygaasu baadil yahay haddana aanay ka harayn qaala tacaalaa qaala wuxuu yidhi alle macnaha rasuulka ayaa ilaahay faray subxaanahu wa qulna waa la akhriyaa qaala wuxuu yidhi rasuulku atattabicuun ma waxaad raaci doontaan aabbayaashiin baad iska raacaysaan atattabicuun ma waxaad raaci doontaan aabaa'akum miyaad raaci doontaan walow ji'tukum aan idinlaba imaadda eh biahdaa mid ka hanuun badan biahdaa mid ka hanuun badan minmaa kii hanuun badan wajadtum aad hesheen amba aad ku soo gaadheen calayhi maagaba aabaa'akum aabbayaashiin ayagoo korkiisa ku sugan aad hesheen amba mimaakii ka hanuun badan wajadtum aad hesheen aabaaatum aad ku soo gaadheen calayhi korkiisa qaaluu waxay yidhaahdeen ay ku jawaabeen innaa annagu bimaa ay biladii kii ursiltum laydiin soo dhiibay amba laydinla soo diray bihi maagaba kaafiruuna kuwii ku kufriyey baanu nahay macnaha waanu ku kufrinay oo maanaan qaadanin fantaqamna waanu ka aargudannay baa ilaaha yidhi subxaana faintaqamnaa waanu ka aargoosannay minhum kuwa waanu ka aargudannay markay kufriyeen ee fandur bal eeg nebiyow kayfa kaana siday noqotay ama ay ahaatay caaqibatu lmukadibiin kuwa xaqa beeniye ciribtoodu bal siday noqotay macnaha way baaba'do ilaahay subxaanahu watacaala halkuu doonayey iyo siduu doonay ayuu ilaahay u baabi'iyey wadkur xus igwaagii qaala wuu yidhi ibraahiimu ibraahiim markuu yidhi liabiihi aabbihii uu ku yidhi iyo wa qowmihii qoladiisiiba innanii anigu baraa-un ay bari-un beri ayaan ka ahay mimaa kii ayaan beri ka ahay tacbuduuna aada caabudaan waxyaabahan alla kayrkii aada caabudaysaan baan beri ka ahay ila aladii allihii mooyaane marka istisnahani haddii la yidhaahdo qowma qowmu ibraahim ilaahay iyo qayrkiiba way wada caabudi jireen mutasil buu noqonaya haddii la yidhaahdo ilaahay may caabudi jirine asnaam qura ayay caabudi jireen istisnahani wuxuu noqonayaa munqadic buu noqonaya cibaaradu sidanay noqonaysaa marka wadkur xusnabiyow idwaagii qaala uu yidhi ibraahiimu uu yidhi liabiihi aabbihii uu ku yidhi iyo wa qawmihi qowmkiisiiba innanii anigu baraa-un beri ayaan ka ahay mimaa kii ayaan ka beri ahay tacbuduuna aad caabudaysaan oo hadday alla kayrkii oo keliya caabudi jireen waxaad odhanaysaa ilaa laakine ilaa laakinna ha yeeshee alladii allaha fadaranii i abuuray waan caabudi doonaa fa inahu alla sayahdiin way hanuunin doonaa alla iyo kayrkii hadday wada caabudi jireenna oo ilaahay iyo cid kale ay cibaadada ka dhexaysiin jireenna ila aladii allihi mooyaane isaga baritana ihi fadaranii i abuuray fa inahu alleh sayahdiin wuu i hanuunin doonaa haddaad eegto labadan aayadood waxay tilmaamayaan macnaha laa ilaaha ila allah waayo kelmadani waxay ka kooban tahay annafyu waalisbaat marka laa ilaahadii waxaa ka dhigan baraa'un mima tacbuduun ila allaahudiina ila aladii fadaranii wajacala wuxuu ka yeelay ibraahim haa kelmadaa wuxuu ka dhigay kelimatan buu ka yeelay oo kelimatu tawxiid wajacala wuxuu ka yeelay haa kelmadda tawxiidka kelimatan buu ka yeelay kelmaddaasoo baaqiyatan baaqi ku sii ahaanaysa fii caaqibihi celibtiisa duriyadiisa oo damiirka haddaynu ibraahim u celinnay jacala ibraahim kelmaddan wuxuu ka dhigay mid baaqi ku noqonaysa duriyadiisa sidee ayuu uga dhigay laba siyaabood qur-aanka ilaahay wuu inoogu sheegay mid waxay ahayd inuu nebiyullaahi ibraahim u dardaarmay in durriyaddiisu ay ilaahay caabudaan waxaa kaloo qur-aanka ku soo aroortay inuu uu dardaarmay oo waa wasfiyada laftigeedii qowlka arrinta labaadna waxay ahayd ducaa'u ibraahim inuu ibraahim weydiistay ilaahay subxaanahu watacaala dhuriyadiisa inuu ka dhigo kuwa toosan oo ilaahay caabuda inkastoonay dhammaantood sidaa wada noqonin taasi tafsiir weeye haddaynu allah u celinno oo aynu dhahno wajacala wuxuu ka yeelay alleh haa kelmadan kelimatan buu alle ka yeelay baaqiyatan baaqi kusii ahaanaysa fii caqabihi ay fii caqabi ibraahiim markaa damiirka ibraahim buu u noqonaya bicaqabihi baaqi kusii noqonaysa ibraahim ciribtiisa amba duriyadiisa waa intooda badan oo maaragtay waa in badan oo ayaga ka mida qaarkoodna dee kufri iyo xumaanba way la yimaadeen lacallahum yarjicuun maxaa ilaahay kelmadan baaqi waga dhigay tawxiidka duriyati ibraahim ambaba ibraahimba muxuu ugu dardaarmay amba ilaahayba ugu baryey lacallahum yarjicuun ay likay yarjicuu bal si ay u noqdaan oy kelmadan xaggeeda ugu soo laabtoon oo ilaahay caabudaan waayo in badan oo ka mida durriyaddii ibraahim ayaa shirki ku dhintay allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala bal raagaada kaba kaalayo matactu waan u raaxeeyey matactu waan u raaxeeyey haa-ulaai kuwaas waan u raaxeeyey wa aaba'ahum aabbayaashoodna waanu raaxeeyey nolol baan siiyey baa ilahay leey waa mushrikiinta cibriga ayaanu dheereeyey xataa jaa'a ilaa uu uga yimid hum ayaga ilaa uga yimaado alxaq xaq ilaa uga yimi iyo wa rasuulu rasuul ilaa uga yimi rasuulka oo mubiin cad oo macnaa risaaladiisa iyo raasuulnimadiisa ay cad ahay walamaa markii jaa'a uu u yimi hum ayaga alxaqu markuu u yimi qaaluu waxay yidhaahdeen aswaabtii lamadaasi qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa kani bimacnaa xaqani sixrun waa sixir bay yidhaahdeen macnaha qur'aankiiba haadaa kani sixrun waa sixir bay yidhaahdeen wa innaa annaguna bihi ay bihaada asixri sixirkan isaga ah kaafiruuna kuwii ku kufriyey ayaanu nahay sidaasay yidhaahdeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa ay hallaa maxyaa nusdila loogu soo dejin waayey haadaakan alqur'aanu ah maxaa loogu soo dejin waayey haddii ilaahayba soo dejiyey calaa rajulin nin maxaa loogu soo dejin waayey rajulkaasoo min alqaryatayni labada magaalo ee waaweyn midkood degan rajulka oo ninkaasoo ka sifay rajulkaasoo cadiim weyn labada oday ee caanka ah ee kala degan labada magaalo ee ugu waaweyn carab dhexdeeda labadaa midkood muxuu ilaahay rasuul uga digan waayay labada qaryo waxay ula jeedaan baa la yidhahdaa makka iyo daa'if ayay ula jeedaan labada ninna waxay ula jeedaan bay leeyihiin eh, mufasiriinta badankoodu waliid ibn muhiira ninkii la odhan jiray waliid ibn muhiira iyo curwa ibnu mascuud asaqafi labadaasay ula jeedaan wa gayru waaxid min asalaf waa siday ku tegeen culimada qaarkood tilmaamaa cudfatu ibnu rabiica oo reer maka ah iyo cabdi ibnu cabdi yaalihim oo isna reer daa'ifana way sheegeen welid ibn mugiira iyo kinaana ibnu camar asaqafi isna way sheegeen adugu waxa u jeedaanu nin odayahoo muctaraf oo la yaqaano maxaa qur-aanka loogu soo dhiibi waayey ninkaasay dadkuu soo jegsanayaan oo laga qaadanaya qaaluu waxay yidhahdeen lowlaa hallaa maxaa waa taxdiid nuzula loogu soo dejin waayo haadaakana alqur'aanu calaa rajulin nin maxaa loogu soo dejin waaye min alqaryatayni labada magaalo mid ahaanuun ka soo jeeda magalo magaalo midkood un ah rajulka ninkaasoo cadiimin weyn markay sidaa leeyihiin ahumma iyaga yaqsimuuna qaybiya raxmata rabbika rabbigaa raxmaddiisa ma iyagaa qaybiya araxma iminka waxa weeye annubuwa waa nebinimada ma ogta iyada cidday doonaan wuu nebi noqonaya ahumma iyagaa yaqsimuuna qaybiya raxmata rabbika rabbigaa raxmadiisama iyagaa qaybiya ma qaybiyaan nebinimadu waa raxmad naxnu annaga ayaa ilaaha yidhi subxaana watacaala annaga ayaa qasamnaa qaybinay baynahum ayaga dhexdooda maciishatahum noloshooda annaga ayaa ku qaybinay dadka fi lxayaati nolosha dhexdeeda addunya gaaban amba wa rafacnaa waanu kor yeelnay ka sarraysiinnay bacdahum barkood baa waxaanu u kor yeelnay fowqa bacdin korka kala dushooda darajaat xaala kownihim dawii darajaat xaal ay yihiin kuwa darajaat u saaxiiba amba wa rafacnaa waanu kor bacdahum barkoodba fowqa bacdin barka kale waxaanu ka sarraysiinnay darajaad ka sarraysiin baanu ka sarraysiinay waanu kala sarraysiinay dadkii baa ilaahay yidhi xaggii risiqa iyo adduunyadaba maxaa ilaahay u kala sarraysiiyey liyattakhida si uu uga dhigto liyattakhida si uu uga dhigto bacduhum barkoodba bacdaa barka kale si uu uga dhigto sukhriya kuwa la shaqaalaysto sukhriya kuwa la shaqaalaysto oo yacnii la laylyado oo qaarba qaar fil acmaal oo labada qodhoba way isu baahan yihiin yaxtaaja haadaa ilaa haada wa haadaa ilaa haada taajirku wuxuu u baahan yahay de inuu helo mid ugu shaqaysto ama shaqaysan karayo shaqada wada qaban karayo faqiirkuna wuxuu u baahan yahay mid u shaqeeyo marka iyagii waa isu sakiran kuwo laysu sakireba isu isaga dhigta ayaan ilahi iska oya laguli subxaana wa tafsiir liyaskara bacduhum bacda bilacmaal allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala waraxmatu rabbika rabbigaa raxmadiisa nebi waraxmatu rabbika nebi muxammadow rabbigaa raxmadiisa ayaa khayr ka khayr badan mimaa kiibay ka khayr badan tahay yajmacuun ay urursanayaan adduunyadana ay ku keenayaan yajmacuun shilin shilin ku dar dolar dolar u waxaan ee walowlaa haddaanay ahaanin walowlaa haddaanay ahaanin an yakuuna inay ahaan doonaan walowlaa haddii lala yahay amba aanay ahaanin an yakuuna inay ahaan doonaan annaasu dadku ummatan ummad inay ahaanayaan waaxida keli ah haddaanay taasi dhacaynin la jacalnaa marka an yakuun halkaasaa laga dhalaalin karaa wax la yidhaahdo mubtada walowlaa haddaanay ahaanin haddaanay dhacaynin eeg haddaanay ahaanaynin an yakuuna annaasu dadku inay ahaan doonaan umma ummad inay ahaanayaan ummaddaasoo waaxidatan keliya haddaanay taasi dhacaynin ee lajacalnaa sidaas eeg lajacalnaa waxaanu u yeeli lahay kabad liman waxaanu lajcalnaa waxaanu u yeeli lahayn liman qof waxaanu u yeeli lahayn yakfuru ku kufriyaya biraxmaani allaha raxmaankaaka ku kufriyayo waxaanu u yeeli lahayn ka bedel waa bedelushtimaaleh libuyuutihim guryahooda waxaanu u yeeli lahayn libuyuutihim guryahooda waxaanu u yeeli lahayn suqufaa saqafyo ayaanu u yeeli lahayn min fida silfar ah min fida lacag ah guryo haddaanay dadku markay dee aan sidaa yeello adduunya reecaanay noqonaynana gaalnimada ku eedaadanaynin adduunyadu sidaanay waxba u taraynin ka gaalooba gurigiisa waxaabanu u samayn lahayn saqaf macdan ah macdan ah laakiin dadka ayaa halkaa ismari lahaa libuyuutiin suqufaa suqufaa baanu u yeeli lahayn min fida silfar ah ah qalin ah wamacaarija sallaamo ayaanu u yeeli lahayn iyana dee baalkaa sufarka ah macaarija sallaamo sallaamadaasoo calayhaa ayada korkeeda yadharuuna ay koraan yadharuun ay u koraan guryaha xagga sare sabciga laydhaah yadharuuna ilayha xaggeeda sare ay u kortaan walibuyuutihim guryahoodana waxaanu u yeeli lahayn abwaaba albaabo dahaba iyo wa surura sariiro sariirahaasoo calayhaa korkeeda yattaki'uuna ay ku dhacdiibsadaan markay iskaga jiqilaystaan yattaki'uuna ay ku dhacdiibsadaan wa sukrufaa waxaa lagu nasbiye waa binafci lkhaafid libuyuutihim waxaanu u yeeli lahayn suqufaa min fidatin wa sukrufaa wa min sukruf dahab ah sukruf waa dahabka wa sukruf ay wa sukrufaa dahab ah amba wajacanaa lahum ficilkaa u qadaro waxaanu u yeeli lahay sukrufaa dahab baanu u yeeli lahay bandhamaalaya wa in kullu daalika innaga qiraa'adan inoo taalla maada ayaa shagane intani maasiyo weeye wa in kullu daalika ay wamaa kullu daalika kaa dhammaantiin may ahaan kaa dhammaantii muu ahaanin wa in kullu daalik kaa la soo sheegay dhammaantiin muu ahaanin lammaa ay ilaa hadduu ahaadayba mataacu lxayaati nolosha raaxadeeda weeye addunya lilata waxaa kaloo la akhriyaa lamaa oo sagka laga daayo marka intani waxay noqonaysaa mukhafafa min ahaqiila oo waxay noqonaysaa wa in kullu daalika kaa dhammaantiin lamaa marka maadu waa sila lamaa ay lamataacu lxayaati lamataacu lxayaati nolosha raaxadeeda weeye addunya liidata waalaakhiratu aakhiro ayaa waalaakhiratu aakhirana cinda rabbika rabbigaa agtiisa ahaatay ee ku sugnaatay lilmuttaqiin kuwa mutaqiinta ah bay u sugnaatay waman yacshu qofka iska indha habeenooda yatacaama oo qofka iska indha tira alcasaasu alcayn waa dacfu basariha waa habeenada waxaa la yidhaha habeeno oo qofka inu iska indha tiro waman yacshu qofka ka indha deera iska indha tira can dikri araxmaani allaha raxmaanka a dikrigiisa qofka iska indha tira amba ka indha habeenoo habeeno ka yeesha nuqayid waxaanu ku xiri nuqayad waxaanu ku xiri amba aanu ku sallidi lahu qofka shayطaana shayطaan baanu ku xiri oo fa huwa shayطaanka ayaa lahu qofkaasi qariin saaxiib u ah amba shaadiinta insiga ha noqdo amba kuwan kaleba ha noqdo ee kaasaanu ku xiri doonaa baa ilaah yidhi subxaanahu watacaala wa inahum shayaadiinta marka aanu ku sallidnaa layasuduuna waxay ka teegin doonaan hum ayaga can isabiil ilaahay dariiqiisay ka teegin doonaan wa inahum sayaadiintu layasuduuna waxay ka teegin doonaan hum ayaga can isabiil wayaxsabuuna waxay u malaynayaan kuwan la teegiyey ee shayaadiintu duufatayna annahum ayagu muhtaduun kuwa hanuunsan inay yihiin muhtaduun inay haliisan yihiinoo waa qofka marka la duufsado ee ay cidilumiso masalan ama qofku markuu bidca ku socdo maarkaysa ninka badan wuxuu isu arkaya inuu xaq ku taagan lidaalika marka culimmadu leeyihiin mubtadicu tawba ma laha macnaheedu maaha ilaahay tawbadiisa aqbali maayo macnaheedu waxa weeye hawadiisan iyo xumaantiisan baa wuxuu u haystaa inay sax tahay lidaalika laa yatuub kullidaanu ka soo noqonay lakin yaduuru cala alqabri abadan waxaa ku meeraysanaya meyd uu baryaya isagu muxuu arkaya muxuu arkaya annahu yatawasal inaad awliyadii tahay inuu ku tawasulayo inuu awliyadii xurmaynayo inuu ixtiraamayo inuu siyaaranayo yaraa daalik lidaalika laa yasidu can daalik idan aqul laa yuqbalu tawbatahu macnuhu marka sheegan macnu saabsa noqona allah wuxuuhi subxaanahu watacaala xataa idaa jaa'ana ma hadday noo yimaadeen xataa idaa jaa'ana yo xataa idaa jaa'aanaana waa la akriyaayo musanno laga dhigo xataa idaa jaa'anaa hadday noo yimaadeen qaala wuxuu yidhi kii la lumiye ee lunsanaa yaa layta alla qoommamadayda eh iyo guuldarradayda eh baynii aniga dhexdayda iyo wa baynaka adiga dhexdaada may ahaato bucdaalmashriqayn qorax ka soo bax iyo qorax u dhac kala fogaanshahoodu muu noqdo bari iyo galbeed maynu ku kala sugnaan markaa bucdadaa ismiilaysa yaa layta qoomamadayda e baynii aniga dhexdayda may ahaato iyo wa baynaka adiga dhexdaada bucda almashriqayni bari iyo galbeed kula fogaanshahood muu noqda wabi'sa waxaa baas lahaaday oo xumaaday alqariinu saaxiib waxaa ugu xun anta adiga ilaahay muxuu ihi subxaana wa tacaala walan yanfacakum idinma anfici doono walan yanfacakum idinma anfici doono alyawma maanta id dalamtum ay liajli dulmika id imika waa xarfu tacliil imika halkan xarfu tacliil weeye id dalamtum ay liajli dulmikum dulmigiina daraadiyed idinkuma anfici doono annakum fi lcadaab faacilka halkaad annakum idinku idinma anfici doono annakum idinku fi lcadaabi cadaabka dhexdiisa mushtarikuuna kuwa ku shuraaka ah inaad ahaateen ay ishtiraakukum shuraakowgiinu idinma anfici doono filcadaabi cadaabka aad ku shuraakowdeen ad ku wada jirtaan mid waliba cadaab fara badan ayuu leeyahay ma arkaysa amba walan yanfacakum idinma anfici doono alyawma man kabadel id xilli idinma anfici doono dalamtum aad dulmi fashay calaa xalkiinani idinma anfici doono waayo annakum maxaanu idiin anfacaynin anakum ay liannakum inaad ahaateen daraaddeed baanu idin anfacayn filcadaabi cadaabka dhexdiisa mushtarikuuna kuwii ku shuraka oo cadaabka dhan waliba qismigiisu helayaa waxba idin tari maayo kuwada jiridan aad ku wada jirtaan iyo calacalkan aad calacalkaansan allah wuxuu yihi fa anta adigu nebi muxammadow tusmacu miyaad maqashiin afa adigu tusmacu miyaad maqashiin asumma kuwa dhagahala miyaad wax maqashiin doontaa ee qalbigala aw amase tahdii miyaad hanuunin alcumya kuwa indhahala waman mid miyaad hanuunin alcumya ku caba waman duun miyaad hanuunin kaana ahaaday fii dalaal baadinimo dhexdeed baadinimadaas soo mubiin cab fa imaa nadhabanna haddaanu la tagno fa imaa nadhabanna haddaanu kaxayno bika adiga haddaanu ku kaxayni macnaa ku dille oo intaanaan roginba iyagaa fa innaa annagu minhum macnaa kuwan mushrikiinta ah muntaqimuun kuwii ka aargudan baanu nahay aw amase nuriyannaka aanu ku tusno aw amase nuriyannaka aanu ku tusno alladii ciqaabka wacadnaahum aanu u yaboohayno amba aanu u ballan qaadnay fa innaa anagu calayhim ayaga korkooda muqtadiruuna kuwii kara baanu nahay muqtadiruun kuwii kara ee qaadiriinku ah ciqaabidood ee fastamsik qabso nebi muxammadow biladii midka qabso uuxiya la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday xaqa hayso weeye ilfaaj ayaa la faraya limaada maxaad u qabsanaysaa waayo inaka adigu calaa siraad dariiq baad ku sugan tahay mustaqiim toosan manhajkan un baa aka badbaadadu ay ku sugan tahay wax kastoo hebel la keena anaan badad ay la yimaadaan laa yusiir walaa yugni min juuc abadan wa inahu qur'aankani ladikrun waa sharaf ladikrun sharaf weeye laka adiga ayuu sharafkuu yahay iyo waliqowmika qoomkaagaba wasawfa tus'aluun waa nicmo weyn iyo sharafe wasawfa tus'aluun mar danbaa laydin weydiin doonaa oo nicmo ilaahay aga xisaabi doona subxaana watacaala waliqowmi ay waliummatihi ayuu sharafu yahay allah wuxuu ihi subxaana wa tacaala amba qoomkiisa oo qurayshaha waanzir cashiirataka alaqrabiin ayaa ilaaha yidhi subxaana wa tacaala allah wuxuu yidhi was'al weydii nebi muxammadow halsi ayaa rasuulku markaa ambiyada ku weydiiyey ummadihii loo diray rasuullada weydii weeye <laughs> mufasiriinta qaar baa le habeenkii waxay dhacday micraajka allahu aclam was'al weydii man duul weydii arsalnaa aanu diray min qablika adiga hortaa aanu diray oo min rusulinaa ah ku bayaani min rusulinaa ah bal waxaad weydiisaa ummadahaanu u diray ajcalnaa inaanu yeellay ajcalnaa inaanu yeellay min duuni araxmaani allah raxmaanka asokodi aaliha ilaahya inaanu yeellay ilaahyadaasoo ajcalnaa inaanu ka yeelay min duuni araxmaan ilaah raxmaanka asokodi asnaaman amba awsaanan aaliha ilaahya inaanu ka dhignay ilaahyadaasoo yucbaduuna la caabudo nakiran allah wuxuuri subxaana wa tacaala walaqad arsalna wallaahi laqad arsalnaa waxaanu diray موسى baanu diray biaayaatinaa baanu la diray ilaa fircawna baanu ilaa fircawna baanu u diray iyo waa malaa'ihi fircoon qoomkiisa faqaala wuxuu uhi muuse inii anigu rasuulu rabbi alcaalamiin isku xidh labadaa rasuulu rabbi alcaalamiin sidaas aysan yihiin saddexdaas inii anigu rasuulu rabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa rasuul soo diray baanahay falamaa markii jaaa uu yimid hum ayaga muuse markuu ula yimi falamaa jaaa markuu ula yimid hum ayaga muuse fii aayaatinaa markuu ula yimi idaa hum isla markiiba saasa u yani lamaaga jawaabteedu waa idaadaafikaa iyada ah idaa hum ayagu isla markiiba minhaa aayaadkii yabxakuun kuwi ku qoslaya macna way ku qoslayaan yabxakuun way ku qoslayaan baa ilaahay subxaana wa tacaala wamaa nuriihim ma tusno kuwa macnaha ma ana antusin amba walxaal bay ku qoslayeen maa nurihim aana antusin min aaya aayad aana antusin aayatan ilaa si haddaanu tusnay hiya aayaddaasi akbaru sii ka weyn bay ahayd min ukhtihaa walaakeed sii ka horraysay aayadiba aayadday ka horraysay aayadii aayadda ka dambaysay ka weynay ilaa si haddaanu tusnay hiya aayaddu akbaru sii ka weyn bay ahayd min ukhtihaa walaakeed oo aayadday hore ta dambaa kasii daray ta dambaa kasii daran amaba weynaantu sino kale noqon kartaa aayadi markay timi ee mid kale lagu daray iskaafsigoodaas wuxuu noqonayaa weynaan buu keenaya waxaanu ku qabanay bilcadaab ayaanu ku qabanay lacallahum yarjicuun likay yarjicuu si ay usoo soo noqdaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuha asaaxir xaagan saaxirka ahow culimmada qaar baa leh asaaxir iyaga agtooda wuxuu ku ahaa wax ammaanan ayuha alcaalim ayay u jeedaan baa la yidhi oo ulama jeedaan inay nafsi iyo qursi macnaha damba ka garanaysaa bay leeyihin faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuha asaaxiru yaa ayuha alcaalimu kaagan caalimka ahow amba istisaana wuu noqon karaaye udcu bari lanaa annaga noo bari rabbaka rabbigaaga noo bari abaar iyo balaayaa ku dhacday bimaa bisababi maa kii sababtiisa noogu bari cahidaa uu u ballan qaaday cindaka adiga agtaada aan baabi cahdihi ballankiisii ilaahay noogu bari cindaka adiga agtaada ahaa ilaahay subxaana watacaala haddaanu usoo noqonay inuu cadaabka naga qaadayan ba ilaahayba baryadooda inuu aqbalayo inana anagu lamuhtaduuna kuwii hanuuni baanu nahay markaasuu ilahay waa laga qaaday falamaa markaanu kasafnaa ka qaadnay canhum ayaga xaggooda alcadaab cadaabkii markaanu ka qaadnay idaa hum yankusoon isla markiiba kuwa burinaya weeye cahdigii idaa hum isla markiiba yankusoon kuwa burinayo weeye uu u dhawaaqay fircawnu fii qowmihi ayuu dhexdooda ka dhawaaqay iyagaana u yeedhay qaala wuxuu uhi yaa qawmi qowmkayow alaysa lii aniga miyaanu ii ahaanin alaysa lii aniga miyaanu ii sugnaanin mulku misra masar hantida yaallo oo dhami miyaana ii sugnaanin wa haadihi kanina miyaanay aniga ii sugnaanin mulkiga ku caba wa haadihi kanina aniga miyaanay ii sugnaanin alanhaaru gogada ahan dawadiyada ahi yaana aniga ii sugnaanin tajrii xaal ay qulqulayso anhaartan min taxtii aniga hoostayda afalaa tubsiruun miyaydaan arkaynin buu leeyahay nimcadan iyo barwaaqadan aan haysto saabtimaysaan biyaha uu ku faanayo ayaa ilaahay ku qarxinaya subxaanahu wa tacaala kuwaasin baa rogaya am ana bale aana aniga miyaa khayrun khayr badan bale aana munqadaco weeye ana aana ma aniga ayaa khayrun ka khayr badan min haadaa kan alladii kan huwa isagu mahiin liita muusuu sheegayaa ama ana bale ana aana ma aniga khayrun ka khayr badan min haadaa kan alladii kan huwa isagu mahiinun liita ee xakaran oo walaa yataadu aan uga dhowaanayn amba aan sigaynba yubiin inuu caddeeyo wuxuu sheegayo ee falowlaa waxaanu sheegayaa hadday dhab tahay oo waxyi la siiyey falowlaa ulqiya ay fahallaa ulqiya maxaa loogu soo ridi waayey calayhi isaga korkiisa maxaa loo siin waayey aswira gacmo xidhiyo macnaa iyagay caadadooda ahayd ninka boqorka ah in gacmaha wax loogu xidho dahab uu ku xidho caadadooday ahayd falowlaa maxaa loogu soo ridi waayaa siin waayo calayhi isaga aswira gacmo min dahabin ah maxaa loo siin waayey gacmaha wax lagu xidho dahab ah oo mase jaa'a muu yimaado macahu ay maca muusa almalaa'ika ma tafirtireen ma malaa'igii may timaado muqtariniin xaalay yihiin kuwa xidhiidhsan muqtariniina xaalay yihiin kuwa xidhiidhsan oo isku xidxiga fastakhaffa wuu fudaysaday fircawn qawmahu buu fudaysaday oo dad qalbigu ka hadhay fa adaacuuh way adeeceen hu isagii bay adeeceen inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen qowma duul faasiqiina baxay oo ilaahay dacadiisa dibadda ka ah falamaa markay aasafuuna ay nacalogeliyeen ay aqbabuuna falamaa markay aasafuuna ay nacalogeliyeen intaqamnaa waanu ka argoosannay minhum ayaga fa agraqnaahum dabadeeto waanu qarqinnay amba hafinay waxaanu ka dhignay hum ayaga salfa wax tegey baanu ka dhignay lafdigani mufrad malaha sl salfa baanu ka dhignay ismigiisa mufrada maad arag baan filaya salfa baanu ka dhignay wax tegey baanu ilaahay ka dhignay subxaana watacaala wa masala cibro ayaanu uga dhignay lilaakiriin kuwa dambe lilaakhiriina kuwa dambeaanu uga dhignay ilaa ilaahi subxana wa ibra walama markii buriba laga yeelay ibnu maryama maryam ibn ibnigeeda nasara markii laga yeelay ilaahay wuxuu ka warramayaa madax adeyg ay la yimaadeen kuwa kafaro ah oo markii la sheegay ilaahay kayrkii waxa la caabudo ee dee cibaadadu ay baatil tahay kuwooda raalliga ka ah iyo asnaamtaba in la cadaabi doono ayay qaarkood waxay yidhaahdeen mar haddii ilaahyadegeeda iyo cid kastoo ilaahay kayrkii la caabuday la cadaabayo waxba nagamay gelin mar haddii ciise iyo malaa'igta iyo rususha iyo ciddii la caabudayba lagu guri doono dabka allah wuxu uhi walamaa guriba markii laga yeelay ibnu maryama maryam inankeeda masalan tusaale idaa qowmuka islamas oo jawaabtii lamada weeye idaa qowmuka qowmkaagu minhu ay min hada almasal yasiduun kuway ku qoslayaan yasiduuna way ku qoslayaan yadxakuun amba way ku qaylinayaan aba ay kugu qaylinayaan baa ilaahay subxaana watacaala wa qaaluu waxay yidhaahdeen aalihatunaa ma ilaahyada yada ayaa khayr wanaag badan ama mase huwa mar haddii naarta la waligalayo waxba nagama jirin bay idhahdeen allah wuxuuhi subxaanahu watacaala maa darabuu kuugumamay uma yeelin maa darabuu uma yeelin hu masalkaasi laka adiga kuuguma yeelin wax kale ilaa jadala muran daraaddii mooyaane jadalkaasaa mafcuulu aho ilaa liljadal saasa garaya maa darabuu uma yeelin hu masalkaasi laka adiga kuguma yeelin wax kale ilaa jadala ay ilaa liljadal muran daraaddii mooyaane iyagoo xaqa ogsoon bay kugu yeeleen way ogsoon yihiin inuu nabiyullaahi ciise iyo malaa'igta iyo rasulka kala toonaan la cadaabay bale hum ayagu qowmun duul weeye khasimuun dooda oo badan khasimuun in huwa ay maa huwa ma aha ciise ilaa cabdun addoon mooyaane addoonkaasoo ancamna aan u nicmaynay calayhi isaga wajacalnaa waxaanu ka dhignay hu ciise masalan tusaale ayaanu uga dhignay libanii israa'iila reer bani israa'iil walow nashaa'u haddaanu doonno lajacalnaa waxaanu ka yeeli lahayn aanu yeeli lahay minkum ay badalakum idinka bedelkiina ninkan badaliyaa la dhaha walow jacalnaa walow nasaahu haddaanu doonno lajacalnaa waxaanu yeeli lahayn minkum idinka bedelkiina ay badalan minkum ay badalan minkum ay bedelkiina waxaanu yeeli lahayn malaa'ikatan baanu yeeli lahayn fi lardi arlada dhexdeeda baanu yeeli lahayn malaa'igtaasoo yakhlufuun macnaha idinka idin bedela oo dabadin arlada dega yakhlufuuna idin bedelo arlada idinka wainahu ciise lacilmun astaan buu u yahay amba wax lagu ogaado ayuu u yahay lisaaca ay cala asaaca laamtani bimacnaa calaa wey wainahu ciise lacilmun astaan buu u yahay amba calam lisaaca ay cala asaaca saacadda astaan lagu garto u yahay oo ciise de wuu soo degi doonaa waa iman doonaa cinda saacadu dhicin horteed sida xaadiisa rasuulka alayhi salaatu wasalaam ku cad falaa tamtarunna haka shakiina waa jamcini falaa tamtarunna haka shakiina oo haka shakiina bihaa saacatan waاtabicuun anigana iraaca wاtabicuun iraaca haadaa kani siraadun waa ariiq ariiqaasoo mustaqiim toosan ee walaa yasudannakum yaanu idinka jeedin oo aanu idinka jeedin ashayaan shaydaanku yaanu idinka jeedinin dariiqan toosan waayo muxuu idin jeedinayaa inahu shaydaanku lakum idinka wuxuu idin yahay caduwun buu idin yahay mubiin cadaawadiisu ay xaq ahay walamaa markii jaaa uu yimid ciisaa uu la yimid bilbayinaat aayada cadcad markuu la yimi qaala wuxuu yidhi qad ji'tukum waxaan idinla imi bilxikma ayaan idinla imi xikmad baan la imi iyo maxay wali ubayina bilxikmati baan la imi limaada si aan idiin baro sidaasaad odhanaysaa liucallimukum alxikma si aan xikmadda idiin baro ayaan la imi iyo wali ubayina halkaasuu ku xidhanya ka aynu si aan idiin baro xikmaddaasi ayaan idinku imi iyo wali ubayina si aan u caddeeyo lakum idinkaa si aan idinku caddeeyo ilan rasuulka reer banu israa'iila buu ahaaye wacda aladii kii qaarkiisii aan idinku caddeeyo takhtalifuuna aad ku khilaafsantihiin fiih ee fattaqu allaha alla ka baqa wa adiicuun waa aeeco ciisana sidaasiin buu yii ciise horta waa inaad ogaato inuu rasuul min eh, ambiyaa'i bani israa'iil un ka mid ahaa risaaladiisuna aanay caam ahayn ay khaas ku ahayd iyaga ma arkaysa waayo risaalada nabiyullaahi maxamed unba caam ahayd ee ciise markaa ma dhimanin waanu dhiman doonaa markay kiisu dhammaato ilaahayna waa soo dejin doonaa oo wuu soo noqon doonaa qiyaamaha waxaanu ku dhaqmi doonaa uun diinta ummaddan iyaga ayaanu la tukan doonaa isaga ayaana ilaahay ku sallidi doonaa oo dili doona dajaal inahu alle ina allaha alle huwa isagu rabbii weeye ciise sidaynu idhi rabbinimo ma sheegan wa rabbukum weeye ee facbuduuh caabuda rabbi cidda laha caabudin haadaa kani oo rabbi keligii la caabudaa siraadu waa dariiq mustaqiim toosan waihtalafa way iskhilaafeen alaxzaaba kuwii isbahaystay waa gaala waamaki nimankii dee ahaa reer nasaarada min baynihim bay iska khilaafeen oo qaar waxay qabaan ciisa inuu ilaah yahay qaar waxay qabaan inuu ina ilaah yahay qaar ilaayo saddex jira inuu yahay mid ka mid ay qabaan ma sidaasay isku khilaafteen isku khilaafeen oo ciise arrinkiisa isku khilaafeen fakhtalafa way iskhilaafeen alaxzaaba kuwii isurursaday min baynihim dhexdooda iska khiraafeen ee fawaylun hoog liladiina kuwii ayaa iskale dalamuu dulmi falay min cadaabi yowmi maalin cadaabkeed xaggeeda ayuu uga sugnaaday weynkaasi fawaylun hoog baa liladiina kuwii usugnaaday dalamuu dulmiga falay xaggee ayay ka leeyihiin hooggaa min cadaabi yowmi maalin cadaabkeed xaggiisa ayay ka leeyihiin yoomkaasoo aliim waxanuujiya hal yanduruun miyay sugayaan dadku wax kalaba sugi maayaan ay maa yanduruun hal bimacnaa laa weeye hadda istifhaamkan ilaadaas ad ku garanaysaa daba dhacday ila saaca saacaddu inay dhacdo mooyaane wax kale miyay sugayaan ka badel an taatiyahum inay u timaado mooye wax kale miyay sugayaan hal yanduruuna ay maa yanduruuna sugi maayaan dadku ila saaca saacaddii qiyaamaha mooyaane ka bedelo an taatiyahum inay u timaado mooye wax doogasa silama filaana ay ugu timaado fajaa doogasa silama filaana inay ugu timaado walxaal ay u timaado hum ayagu laa yashcuruun aanay daraensanayn oo aanay isegin haye maxaa dhacaya markaa hebello iyo saaxiibo iyo hebelba hebel ku wanaagsan iyo kooxeblaayo meesha waxaa soconaya un caqiidaa socon doonta weeyaan alakhilaau saaxiibadu alakhilaau saaxiibadu yowmaidin maalintaa maalintaa ay saacaddu iman doonto haye mubtada labaad ka dhig bacduhum barhkood libacdin barka kale cadow cadow kuwii u ah weeye alakhilaa'u saaxiibadu yowmaidin maalintaa ee yowma ta'ti saaca bacduhum barhkood oo mubtada labaad libacdin barka kale kuwii u ah cadow cadowba u ila almuttaqiin ila almuttaqiin kuwa ilaahay ka baqee muttaqiinta amooyaan suxbad kaste khulafaysi kaste isbahaysi kaste uu jiraya wuxuu noqonayaa un kaasumaa badbaadaya ila almutqiin ee yaa cibaadi ilaahay addoommadiisa la yaa cibaad oo addoomiisa mutaqiinta ah. ayuu ku odhan doonaa laa khawf cabsiyo calaykum korkiina may ahaanin waxaa laga baqaa wax kugu soo socda soo maaha haye wax idinku soo socda ka baqanaysaan ma jiro walaa antum maydaan ahaanin taxzanuun kuwa murugoon doona oo wax la soo dhaafayna uma tiina iman doontaan shaygu markuu ku dhaunba qofku ka murugooda aladiina addoommadaasoo kasise aladiina addoommadaasoo aamanuu alla rumeeyey aamanuu rumeeyey biaayaatina rumeeyey oo wa ahaaday muslimiina kuwa hogaansan yuqaalu waxaa lagu odhan doonaa udkuluu gala aljannata gala antum idinka iyo wa aswaajikum haweenkiinuba gala baa la odhan doonaa tuxbaruun waa laydin maamuusi doonaa wey tuxbaruuna waa laydin maamuusi amba waa laydinku sharfiyo laydinku karaamayn sanada dhexdeed tudaafu waxa lala wareegi waxaa lala mari inamada maqaaxya ka shaqeeya oo kale calayhim korkooda waxaa lala mari doonaa bisixaafin suxuun waa suxniye saad xeerada garan weydo bisixaafin suxuun baa lala mari doonaa min dahabin sixniyo min dahabin ah laadiyadun bay xaaraam yihiin wa akwaab iyo koobab ayaa lala mari doona wa fiihaa sanada dhexdeeda waxaa yaalla oo ku sugan maa waxbaa yaalla tashtahiihi ay doonto tashtahiihi ay doonto alanfusu nafuhu ay doonaan oo wataraddu ay macaansadaan alacyunu indhuhuna ay ku macaansadaan walxaal bay halkaa geli antum idinku fiihaa jannada dhexdooda wa antum idinku fiihaa jannada dhexdeeda khaalidoon kuy ku waaridaatiin wa tilka taasi taa laydin geliyay aljannatu wey allatii jannadaasoo uuristumuuhaa laydin dhaxalsiiyey uuristumuuhaa laydin dhaxalsiiyey bimaa kii sababtiisana laydinku dhaxalsiiyey bima bisababi ma kii sababtiisa laydinku dhaxalsiiyey kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuu sameeya waa camalkii saalixa ee wanaagsanaa dabadeedna ilaahay fadligiisa idinkaga aqbalay weeye fadliga camal saalix oo ilaahay ku waafajiyaa waa min fadlihi ee camalkaaga oo mujarad ah jannada lagu geli maayo oo qayaxan laakiin fadliga ilaahay ayaa subxaana wa ayidaya lakum waxaad leedihiin fiiha jannada dhexdeeda faakiha khudaar baad ku leedihiin wax la aan la gaata cunin faakiha baad ku leedihiin cunto aan la gaata cunin ee layskaga maaragtay layska qaato cuwaaf ah kasiiratun fara badan minhaa ay min aljannati ta'kuluun jannada xaggeeda wax ka cuni doonta ina almujrimiina kuwa mujrimiintii fii cadaabi jahannama ayay ku sugnaadeen khaaliduuna kuwii ku waari weeye laa yufataru laga dabcin maayo canhum ayaga xaggoo laa yufataru lagama khafiifin doono waa dasinta xoogaa laga desin maayo canhum ayaga xaggooda wahum ayagu fiihi ay fi lcadaab cadaabka dhexdiisa mublisuuna kuwii ku quustay wey mublisuun waa kuwii ku quustay ee ka quustay raxmad ilaahay subxaana wa tacaala wamaa darabna maanaan dulmiyin hum kuwaasi walaakin kaanuu waxay ahaayeen iyagu hum ayagunbaa aaalimiina ahaa waa kabar shikaanada aaalimiina ahaa wanaada way dhawaaqeen maxay yidhaahdeen yaa maaliku waa malagii ugu sarreeyey malaa'igta naarta haysata yaa maaliku maalikow waa ismu calan maalikow bay yidhahdeen liyaqdi laamudalab baa la yidhahdaa kaana liyaqdi ha xukumu ha dilo calaynaa korka iyaga ha dilo rabbuka rabbigaagu hanan laayada yidhaahdeen liyaqdi ha ku xukumo calaynaa korka iyaga rabbuka rabbigaagu almowt geeri ilaahay nagu xukumo hanan laayada yidhahde hanan laayo geeridaa dhaansasan qaala wuxuu yihi wax kaloo ma odhanay inakum idinku maakisowna kuwii ku jiridaatihin kuwii ku nagaan maakisown kuwii joogi dooladaa tihiin jooga halkaa jooga laqad ji'naakum waxaanu idinla nimi wallaahi laqad ji'naakum waxaanu idinla nimi bilxaqa xaq baanu idinla nimi walaakina ha yeeshe ee agsarakum badankiino lilxaqi xaqaa kaarihuuna kuwii karahsanayo weeye xaqaybaad karaahiyaysateen karaahatulxaqna waa kufri dabadeeta naartan ayaa ku murugsan yihin am abramu bal eh a abramu waa adduunyadii bay joogeen a abramu ma waxay maleegeen amraa ma arrin bay maleegeen shirqool miyay samaynayaan macnaha sidan oo kale weeye waa kayd bay la yimaadeen ay doonayaan inay xaqa ku hortoogsadaan bale a abramuu ma waxay dunteen oy xidheen amraa ma bay xidheen jiijiyeen fa inaa anaguna mugrimuuna kuwii maleegi baan nahay annana xali kalaanu jiijin makrigay la yimaadeen midka daran shirqoolkay la yimaadeen midka daran ayaanu annana u dhigi baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala am yaxsabuun falaa yaxsabuuna ma waxay u malaynayaan addunyadii baa la soogaaye ana anagu laa nasmacu inaanaan maqlaynin sirahum inaanaan maqlaynin waxay qarinayaan iyo wanajwaahum waxay ku faqayaanba saqiba waa waxay dibadda u soo saareen sirkana waa waxay laabta ku hayaan bala macnaa waanu maqlaynaa wey bala maya waanu maqlaynaa wa rusulunaa rasuullabayada waa malaa'igta eh tiramalkaasi wa rusulunaa rasuullabayada yalabayhim ay cindahum ayaga agtooda ku suganayna yaktubuun way qoraan baa ilahay leey subxana naxnu naclamu ma hum calayh kadalika malaa'igtuna way la daba joogaan wa rusulunaa rasuuladayada malaa'igtayada ladayhim oosa agtooda ay cindahum ayaga agtooda ku sugan yaktubuuna way qorayaan maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun xakiid wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaasibiina yaclamuuna maa tafcaluun ilaahay wuxu uhi subxaana wa tacaala qul waxaad tidhaahdaa nebiyow in kaana tafsiirka ugu wanaagsan waa inaynu inta naafiye ka dhigno o aynaan shardiga ka dhigin in kaana ay maa kaana uma ahaanin lilraxmaani allaha raxmaankaa uma ahaanin walad waladba uma ahaanin fa anaa anigu awalu lcaabidiin kuwa sidaa ictiqaadsan ka ugu horeeya baanahay fa anaa anigu awalu lcaabidiin kuwa ictiqaadsan ee rumaysan ilaahay walad inaanu lahayn baanahay culamada qaar baa shardiyo ka dhigo waxay leeyihiin wa calaa sabiili alfardi shardigana ka dhalan mayso in ilaahay walad yeesho qul tidhahdaa in kaana hadduu u ahaaday liraxmaani ilaah raxmaanka hadduu u ahaaday waladin fa ana anigu awal caabidiin ka ugu horeeye caabudaya baan ahay waladkaase waa kee de ma dhacayso weeye washardu laa yalsamu minhu lwuquuc wala ljawaasu ayda laakiin culama muxaqiqiina waxay yidhaahdeen waxa habboon in intaa laga dhigo ma waxaa ka caalintii ah caalimkii weynaaye mufasirka ahaa ee salafiga ahaa ee shanqiiti raximah اllaahu raxmatan waasica subxaana rabbi asamaawaati samaadka rabbigooda ayaan ka hufayaa waxaanu cuntan waalarda arlada rabbigeeda ah rabbi alcarshi carshiga weyn ee makhluuqaba ugu weyn rabbigiisa ah camaa kiibaan ka nasahayaa oon ka beri yeelayaa yasifuun ee fagal ka tag nebi muxammedow hum kuwan mushrikiinta ah waa suuradda maki ahe yakuudu ha dhex galaan ha muquurtaan baatilkaas wayalcabu ha iska cayaaraani iska daa xataa yulaaquu ilaa ay kala kulma xataa yulaaquu ilaa ay kala kulmayaan yowmahum maalintooda intay kala kulmayaan alladii yoomka yuucaduun loo yabuuhayo yaaba ilaahay subxaana wa tacaala wa huwa alladii midka weeye fi samaa'i samada dhexdeeda ilaahun ay macbuudun ku ah ku tacalluqaya mid lagu caabudo ku ah wa fi lardi arlada dhexdeedana ilaahun ay macbuudun ku ah haddii mid fahmiyu ku helu ku yidhaahdo wahuwa aladii fi samaa'i samada dhexdeeda ilaahun ku ah ee ku jira wa fi lardi arlada dhexdeedana ilaahun ku ah waxaa jira baabka la yidhaahdo nakirada haddii lasoo celceliyo waxay noqotaa kayr lula hadduu sidaa u laqdeeyo laba ilaah bay noqonaysaa in ilaah samada jooga iyo mid midka ay kala noqonta saasuu kala noqonaya marka macnaha xagga saxiixa ahi wahuwa aladii weeye fi samaa'i ilaahun ay macbuudun ku ah ka lagu caabudo oo fi lardina ilaahun ay macbuudun ku ah laakiin addunya samadana ilah buu ku yahay kana ilah buu ku yahay nakirada haddii la soo celiyo qayr ulaa bay noqonaysaa waxay noqonaysaa samadana ilah sawaalkana ilah keegeedu soo baxay allah wuxu uhi subxaanahu watacaala wahuwa alla alxakiim allaha aan qaldamin weeye subxaanahu watacaala alcaliim waana allaha cilmiga badan fatabaaraka aladii allihiibaa khayrkiisu batay amba kor ahaaday lahu isagu iskale mulku samaawaati law alardi iskale iyo wamaa baynahumaa wacindahu ilaahay agtiisa waxaa wacindahu ilaahay agtiisuu ku sugan yahay cilmu saaca saacadda cilmigeedu ilaahay agtiisuu ku sugan yahay wa ilayhi turjacuun masala waa sidaa faina maca alcusri yusraa ina maca alcusri yusraa cusriga waxaa la geliyey al marka macrifada bila celceliyo waa cayn ulaa baa la ydhahdaa alcusr marka waa cusr keliya laakiin yusra yusra labada nakra laga dhigay marka waa laba yusri waa kuy ohan jiray ma og tahay yani haddii aku helaa fafakir fi alam nasrax falcusru bayna yusrayni idaa absartahu farx allah wuxuu subxaanau watacaala walaa cindahu ilaahay agtiisa ayuu ku sugan yahay cilmu saaca saacadda ogaanshaw cid kale ma oga wailayhi il allah turjaacuun walaa yamliku ma hantaan aladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan yadcuunahu ay yadcuunahu aladiina kuwa yadcuuna ay caabudaan min duuniha la sakodi kuwaasi ma mulkiyayaan ashafaaca marka yadcuuna wowgaasi mushrikiintu ku dhacaya walaa yamliku ma hananayaan ma helayaan aladiina kuwa yadcuuna ay caabudaan kuwa mushrikiinta ahi min duunihi alla sokodi ashafaaca ergo wax la yidhaahdo heli maayaane ma ergen kara ilaaba ka aqbali maayo ilaa man mooyaane mid mooyaane ka bedel shahida qaradi alxaq dee ambiyada ilaaha iyo rususha iyo malaa'igta lagu xadgudbay iyagu way helayaan shafaaco way heli ilaa man mid mooyaane shahida qiray bilxaqi qiray wahum ayagu yaclamuun wahumna qiray yaclamuuna ay isku yihiin xaqa ay garanayaan kuwaas way helayaan shafaaco oo way ergayn doonaan baa ilaha yidhi subxaana watacaala way ergeynayaan kuwaas oo yani ashafaaca kuwa hore ma helayaan laakiin jari wuu heli doona ilaa laakinna dhe haddaad doonto munqaطc ka dhig ilaa laakinna ha yeeshee man shahidaka qiray bilxaqi qiray walxaal hum yaclamuuna ay ogsoon yihiinna qiray ee cid xaqa ku qiray calىa basiiratin wa cilmin fainahu tanfacu shafaacatuhu taa shafaacadiisu way anfici doontaa darjadiisu way anfici doontaa ama shafaacada loo shaaeeya ayaa anfici walain sa'alta haddaad weydiisto nabi maxamedow hum ayaga man haddaad weydiisto khalaqahum abuuray layaquulunna waxay odhan doonaan allaahu weeye ee fa annaa yufakuuna sidee loo duwa waqiilihi kiraadan inaga inoo taalla waqiilahuna ah, waa la akriyaa waqiilahu oo laamka inta laku rabo haadana la godo waqiilihi wa cindahu ilaahay agtiisa waxa ah qiilihi rasuulka ilaahay qowlkiisii asaacadda ayuu ku cadsan yahay wa cindahu ilaa agtiisa waxaa ku sugan cilmu qiilihi rasuulka ilaahay hadalkiisii uu yidhi waa masale ayaa ilaahay agtiisa ku sugan maxay rasuulku yidhi yaa rabbi rabbigayow ina haaulaa'i kuwani qowmu duul weeye laa yu'minuun wa qiila hum haddaad akridana yaclamu ilaahay wuxuu ogsoonaa subxaanahu watacaala sirahum wanajwaahum somu maqlaynin wayaclamu ilaahay waa ogsoonyahay qiilahu rasuulka ilaahay hadalkiisa dad qiraada akrida allah wuxu uhi subxaanau watacaala fasbax ka jeeso nebi muxamedow canhum ayaga xaggooda waqul dheg salaam nabaday salaamu mubaaraka nabaday fasawfa yaclamuun mar dambey ogaan doonaan baa ilaahay subxana watacala bismi illahi raxmaan raxiim suuratu dukaan makiya weeye aayaadkeedu waa sagaal iyo konton aayadood weeye dukaankana waa qiiq xilligii nabiyullaahi maxamed joogay abaar badan oo intoodii rasuulka ilaahay uu habaaray abaarsadeen waa lagu fasiray qiiqan inuu yahay samada qiiqiida isku gudfay ee isku xidhay waxaa kaluu noqon doonaa si saxiixana ku soo aroortay asraabu saaca inuu ka mid yahay dukaanku xaamiin allahu aclam bimuraadi walkitaabi baan ku dhaartay ayaa allah yidhi almubiini cad ima anagu ansalnaa cad waxaa loo jeedaa albayin alwaadix waa kii wax madmadowa ayaan ku jirin innaa annaga ansan laa soo dejinnahu kitaabkan fii leyla habeen baanu soo dejinnay mubaaraka la barakeeyey culimmadu laba qowl bay ku leeyihiin qaar waxay leeyihiin waxa bilaabay soo degidda qur'aanka ayaa waxay bilaabatay fii leylati alqadri qaarkoodna waa kuwan yidhahda habeenkaasoo keliya ayaa laga soo dejiyey lowxa maxfuudka la keenana ilaa baytulcidka tafsiirka hore ayaa soor raajax ah xoog badan fii laylatin baa ilaahay aan soo dejinay buu leeyahay soo dejinteediisa la bilaabay mubaaraka fiihaa habeenkaa dhexdiisa inna anagu kunnaa waxaanu ahayn baa ilaahay subxaanu ahaanay mundiriina kuwa diga oo rusul digaya dira oo dadka ogeysiiya waxa wax taraya ugana diga waxa wax uu taray fiihaa habeenkaa dhexdiisa yufraqu waxaa la kala saaraa kullu amrin amar dhammaa arrin dhammaantii baa la kala saaraa yufraqu waxaa la kala arrinkaasoo xakiimin ay muxkamin la sugay oo culammada mufasiriintu waxay leeyihiin sanadkaa waxa dhacaya oo dhan ayaa qorshihiisa habeenkaa ilaahay u dhiibaa malaa'igta og tahay katabada amarka sanadka waxa dhacaya asaasha dhammaanaysa arsaaqda waxa imanaya sanadkaasoo dhan ayaa gacanta laga gelina amran baa la kala saaraa yufraqu amran baa la kala saaraa amba amran ay xaala kownina aamiriin amran sidaa iska dhe amran baa lakala saara amba anzalnaahu waanu soo dejinay amra baanu soo dejinay min cindinaa baanu ka soo dejinay ina anagu kunaa waxaanu ahay mursaliina kuwii daba rusul maxaanu rasuulladaa u diraa mafcuulu lahu weeye raxmatan ay liajli raxma raxmad daraaddeed baanu u diraa rasuullada oo min rabbika xagga rabbigaas ah inahu alla huwa samiic allaha maqalka badan weeye alcaliima cilmiga badan rabi samaawaati raxmad darteed raxmadaasoo min rabi samaawaati min rabi samaawaati raadka rabbigooda xaggiisa ka ahaataya waalardi iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa in kuntum haddaad tiin muuqiniina kuwa yaqiinsanaya sida aad tihiin war ilaahay rumeeya subxaana wa laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane yuxyii wuu nooleeyaa ilaahay kuu doono noloshiisa wa yumiitu wuu dilaa rabbukum weeye idinka rabbigiina wa rabbu aabaa'ikum aabbayaashiin rabbigooda weeye ka iska lahaa alawweliina horreeye falayhum ayma qaadanayaanoo imaanka layman maayaane hum ayagu fii shakin shaki ayay kaga sugan yihiin xaqan yadcabuun way iska cayaarayaan amba xaala iska cayaarayaan ee fartaqib sug fartaqib sug yowma maalinta atii ay keeni doonto assamaau samadu ay keeni doonto bidukaan qiiq ay keeni doonto mubiin cad ashraadu saacana wuu yahay waktigii rasuulkana waabay dhacday qiiqaasoo yakshaa qarin doona yakshaa qarin doona annaasa dadka haadaa kani cadaabun weeye aliim ay mu'lim u xanuujiya ama waakii saaca maxay odhan doonaan rabbanaa rabbiga yow ikshiftaar canaa xagga yaga ilaahay kafay alcadaaba ka fayd waa abaartii ku dhacday inaa anagu mu'minuun ayaanu nahay anaa lahum xagge ayuuga ahaanayaa baa ilaah leeyahy adikra waansamid anaa xaggee ayay lahum ayaga ugaanasa adikra waansamid waalxaal qad jaahum uu yimi rasuulu rasuul u yimi rasuulkoo mubiin cad mubiin cad siday ugu imanaysaa uma haddana tawallow ay ka jeesteen canhu isaga xaggiisa xaggay u helayaan oo waqaaluu ay yidhaahdeen mucallamun waa mid wax la baray waa arday mucalim maaha waa ism mafcuulkan mucallamun waa mid wax la daray majhuulun oo la waaray inaa anagu kaashifu lcadaabi waa abaartii markaasani ilan cadaabka aakhiro ilaahay ka feegi maayo inaa anagu kaashifu lcadaabi cadaabka kuwii qaadi baanu nahay isu idaafe inaa anagu kaashifu lcadaab cadaabka kuwii ka qaadi baanu nahay qaliila waxoogaa inakum idinkuna caa'iduuna kuwii noqon baa tihin ee gaalnimadii dib ee ugu noqon doona ballan darada iyo kufriga ood nabdishu aanu qaban doono albadshata qabasho alkubra weyn inaa anagu muntaqimuuna kuwi ka aargudan baanu nahay subxaanaka allahuma waxamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta